بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب faslkan wuxuu kaga waramayaa sheekhu salaada khawfka marka cabsidu ay jirto qaabka loo tukanayo markaa saddex qaab ayuu noo sheegi doonaa oo loo tukanayo salaatul khowfka waktiga cabsida faraha badan ay jirto qofkii salaadiina ay u timaado waktigeeda uu soo xaadiro qaabku u tukanayo waxayna tusinaysaa ahamiyadda salaaddu ay leedahay salaada inaan marnaba iyo xaaladba aan laga tegaynin hadduu qofku uu xanuunsanayo iyo haddii qofku uu cabsi ku jiro intaba laakiin waa la khafiifiyey oo waxaa qofkii loo ruqseeyey arkaanta wax ka mid inuu ka tegi karo qof markuu xanuunsanaya markuu khoof ku jiraba oo markuu xanuunsanayo ninka soo marna istaag hadduu ku tukan kari waayo de fadhibu ku tukanaya fadhi hadduu ku tukan kari waayona isagoo jiifa ayaa u tukanaya halkanna qibladii hadduu awood u yeesho isagoo qibladii ujeeda inuu tukado waa tukanaya haddii qibladii uu kari waayo oo khoofku shadiid uu yahay oo suurtogeli weydo qibladii inuu jeestana isagoo qibladii kasii jeeda ayaa u tukan doonaa salaadu waxyaabihii jebin jiray lagu yaqaanay khowfka marka la joogo waa marku khowfku shadiid uu yahay aada u adag yahay waa la dhaafay maalan qofkii oo soconaya ama wax fuushan ama ordaya baa tukanaya socodka iyo waxyaabahaasina salaada marka hore waa ay jebin jireen lamana ogolan qofka salaadda faralka inuu ku tukado isaga oo wax fuushan inuu tukado lama ogolay laakiin halkan waa la ruqseeyey waana la ogolaaday wuxu uhi sheekhu raximah llah wasalaatu lkhawfi salaatu lkhawfku calaa halaaati adrubin saddex qaybood ayay ahaatay axaduhaa midkood an yakuuna alcaduwu cadowgu waa inuu noqdo fii gayri jihati lqiblati jihada qiblada meel aan ahayn fa yufariquhum limaamu imaamku wuxuu kala kaxayn doonaa firqatayni laba firqadood buu kala kaxayn doonaa firqatun kooxi taqifu waxay istaagi doontaa fii wajhi lcaduwi cadowga hortiisa istaagi doontaa wa firqatun koox kalena khalfahu gadaashiisa ay istaagi doontaa <clears throat> fa yusalli waa tukan doonaa bilfirqati alatii kooxdii khalfahu gadaashiisa ahaatay ragcatan ragcad ayuu tukin doonaa <clears throat> uma tutimu linafsiha dadna gaarkeeda u dhamaystiri doonta wa tamdi ilaa wajhi lcaduwi xagga cadowgana way u socon doontaa wa taأti aa'ifatu اlأkhraa kooxda kale ayaa iman doontaa oo fa yusallii biha ragcatan ragcada ayaa uu tukin doonaa wa tutimu linafsiha gaarkeedu dhammaystiri doontaa wa biha waana la salaam dhaqsan doonaa kaasi markaa waa mid weeyaan waa qaybta koowaad waay qeybtan koowaad imika inoo sheega waxa weeye cadawgu markuu xigo meel aan qibladii aan ahayn jihadii qiblada jiha aan ahayn ba cadowgu ka xiga dagaalkiina muu bilaabanin marka imaamku wuxuu u qaybin doonaa ciidankiisii laba qaybood labbuu ka dhigi karaa saddex buu ka dhigi karaa afar buu ka dhigi karaa yani kolba ciidanka intuu legi laba kooxood buu ka dhigi koox wuu tukin doonaa kooxina cadowga hor istaagi way ilaalinaysaa marka kooxda kalena meel bay tegi doontaa dabeetana qibladii u jeesan doonaan imaamkii baa tukinaya qibladiina way ujeedaan kooxda kale waxay hor taagantahay cadowga oo hadduu soo dhaqaaqo ayagaa difaacay qoladan ragcad buu tukinaya marka markuu ragcaddu tukiya ragcadda labaad loo soo kaco way ka goosanayaan gaarkoodina waa dhamaystiranaya iyagaa dhamaystiranaya markay dhammaystirtaan way tegayaan iyagu xaggii qoladii kale ay joogtay bay tegi doonaan way soo bedelayaan imaamku isuu qiraadu dheeraynaya ragcadda labaad kor u dheeraynaya wuxuu sugayaa qolada kale dabeetana marka ay eh, soo bedelaan waxay kusoo gaadhayaan isagii u taagan ragcaddii labaad u taagan way ku xidhanayaan isaga ragcaddaasi imaamku waa ragcaddii labaad qoladan ku xidhatan waa ragcaddii koowaad isagu laba ragcadood markau dhamaadaan ilaa ra labadii ragcadood markay u dhamaadaan waa atixyaadsanaya ragcaddina waa ragcaddii labaad marka waa atxiyaad atixyaad buu fadhiisan doonaa markuu atixyaadka u fadhiisto iyagu la fadhiisan maayaan way istaagayaan ragcaddii u harhsaneed bay soo dhamaystirayaan atixiyaadkii ayay kusoo gaadhayaan mar bayna kala baxayaan wuu salaam naqsanayaa wayla salaan akrinayaan markay atexyaadsadaan ina atexyaadkii kusoo gaadheen marka qolba waxa uu tukiyey maxay qoladii qolba muxuu tukiyey ragcad buu tukiyey qolada hore waxay soo gaadheen takbiirat lixraamka qolada labaadna waay soo waxay soo gaadheen tasliimtay soo gaadheen marka waa saas wey may waxaan doonayaa kan tahdiib ka aan ahay mays kayda kairib waay wuxuui wa salaatu lkhawfi salaat lkhowfku calaa halaaati adrubin saddex qaybood bay ahaatee saddex qaybood bay nagu qaybsamaysaa axaduhaa midkood an yakuuna alcaduwu cadowgu waa inuun ahaado fii gayri jihati lqiblati qiblada jihadeeda meel aan ahayn markaa qibladii nagama xigo waa meel aan qiblada aan ahayn buxiga dagaalkuna muu bilaabanin hadduu dagaalku uu bilowdo isagoo qibladii markaa dee waxa weyaan meel aan ahayn uu cadowgu xigo waa noo sheegi doona sheekhu insha alla taasi waa qaybta saddexaad marka dhigaya fa yufariquhum limaamu imaamku wuxuu qayban doonaa firqatayni ciidankiisa laba u qayban doonaa firqatun kooxi taqifu fii wajhi lcaduwi cadow hordiisa istaagi doonta ama fa yufariquhum limaamu imaamku waa kala kaxayn doona firqatin laba kooxood buu kala dhigi doonaa firqatan buu ka dhigay koox taqifu mid hor mid istaagaysa fii wajhi lcaduwi cadowga hortiisa istaagaysa wa firqatan kooxna khalfahu gadaashiisa markaas mid istaagaysa ayuu ka yeeli doonaa imaamku markaa kooxna cadowga hor joojin doona marka firqatun haddii na aynu gudno mubtaduu noqon doonaa firqatun kooxi taqifu waxay istaagi fii wajhi lcaduw haddii aynu kor firqatan indhahnana fa yufariquhum imaam firqatayni laba kooxood buu imaamyuu imaamku ka dhigi doonaa laba qaybood bu qaybin doonaa ciidankiisi iyo wixii ka badanba waa loo qaybin karaa iyada lafteeda firqatan koox ayuu ka yeeli taqifu mid istaagaysa fii wajhi lcaduw cadowga hortiisa mid istaagaysa wa firqata midna khalfahu gadaashiisa ayuu ka yeeli doonaa oo waxa weeyaan wuu tukinaya iyaga marka fayusalli bilfirqati alatii kooxda ayuu tukin doonaa allatii khalfahu taasoo xaggiisa dambe ahaatay ayaa u tukini ragcatan ragcad ayuu tukin doonaa uma tutimu linafsiha deetana gaarkeeda u dhamaystiri doontaa wa tamdi ilaa wajhi lcaduwi xagga cadowgana way u socon doontaa markay dhamaystirato oo ragcadda way ka goosteen wa taati aa'ifat lukhraa kooxda kale iman doonta fa biha ragcatan ragcada ayuu tukin doonaa wa nafsiha gaarkeedana waa u dhamaystiri doontaan wayusalimu biha waana la salaam dhaqsan doonaa yani markaba way ka wada baxayaan wey wathaani ka labaad an yakuuna inuu noqdo wey fii jihati alqiblati jihadii qiblada marka hore maxay ahayd jihadii qiblada meel aan ahayn iminkana waa fii jihati alqiblati fayasufuhum limaamu imaamku waa safi doonaa safayna laba saf buu ka dhigi doonaa wa yuxrimu bihim waana la xihan doonaa faidaa sajada markuu sujuudo sajada macahu axadu safayni labada saf mid kamid ah ayaa la sujuuday wa waqafa asafu laakhira safka kalena waa istaagi yaxrusuhum isagoo ilaalinaya faidaa rafaca markuu sujuudii madaa faidaa rafaca markuu soo tooso sajaduu way sujuudi walaaxiquuhu wayna haleeli doonaan way ka daba doonaan qaybta labaadna jihadii qibladu xigaa marka laba saf baa la samayni iyo wixii ka badanba marka laba saf buu ka dhigi doonaa ciidankiisii marba la wada xidhanaya waa la wada rukuucaya waa laga soo wada toosaya markuu sujuudo saf baa raacaya marka sheekhu wuxuu iha waxaa la sujuuday axadu safayn labada saf mid ka mid a ah la sujuudaya marka sidii xadiidka kusoo aroortay waxa weeyaan safka hore baa raacaya oo la sujuudaya safkii labaadna waa taagnaanayaa isaga oo ilaalinaya haday wada sujuudaan cadowga soo jeeda usoo dhaqaaqi karaan iyagui taagnaanayaan marka ay sujuuddii soo dhamaystirtaanay soo toosaan ayaa waxa weeyaan ay sujuudayaan ayagu sujuuddii markay la yimaadaan ayaa laisku soo gaadhayaa istaag baa laisku soo gaadhaya istaag baa laisku soo gaadhaya haddana waa lawado wuu rukuucaya imaamku waa loo rukuucaya uu kasoo toosaya waa laga soo toosaya wuu sujuudayaa safkii marka hore raacay maha kii kale ee marka hore ragcaddii hore ilaalada galay baa imika raacay safkii marka hore raacayna imika waa taagnaanaya oo waxa uu ilaalinayaa cadowgii marka marka hore safka safka raacay keebuha safka koowaad ayaa la sujuuday iminka safka koowaad lama sujuudaye isaguu taagnaanaya safkii labaad marka hore tagnaa ba sujuudda imika raacaya ragcadda labaad atixyaadka marka loo soo fadhiisto ayay iyaguna sujuudayaan waa ka daba tegayaan dabeetana eh, waxay kusoo gaadhayaan atixiyaadkii wataxiyadkiiba la wada aqriyaya dabeetna marbaa laga wada baxay marka wala wa tukaday uun waxaa la kala horeeyaa uun intaa sujuuda waxaa kale xadiidka ku sugan isaga insha allah waad arki doonteen xadiidka buluqulmaraamkuna waa ku jira waxaa xadiidka labada saf in isweydaaranayaan baa ku jira labada saf in isweydaaranayaan oo waxa weeyaan safka hore ragcadda koowaad sujuuddeedu raacaya markay sujuuddii soo dhamaystiraan soo istaagaan ayaa safkii labaad uu sujuudaya isagu markii sujuuddii ay soo dhamaystiraan ay soo istaagaan istaag ba laisku soo gaadhay marka istaag laisku soo gaadhay safkii dambe horuu soo dhaqaaqi safkii horena dib buu dhaqaaqi waa la isbedelaya marka safkii hore wuxuu noqon doonaa safka labaad agga dambe u geli doonaa safkii xagga dambe ku jirayna safka horuu noqon doonaa marka imika labadii saf isbedeleen dabeetana markuu sujuudo waxaa raacaya safka hore oo safka hore marka hore muxuu ahaa ragcaddii hore safkii dambe ayuu ahaa soo ma safkan dambena marka hore wuxuu ahaa safkii hore ayuu ahaa marka wax raacayo safka horuba imkana raacaya safka dambe isagu taagnaanaya oo marka hore isagu raacay saana xadiidka waa ku sugantay wathani ka labaad an yakuuna fi jihati alqiblati jihaadii qiblada cadowga inu ahaada wey fayasufuhum limaamu imaamka ayaa safi doona safayna laba safu ka dhigi doonaa wayuxrimu bihim waana la xidhan doonaa marba bay wada xidhanayaan faidaa sajada markuu sujuudo sajada macahu axadu safayn labada saf mid kamid a ah la sujuudi wawaqafa safu laakharu safka kalena waa istaagi doonaa yaxrusum isagoo ilaalinaya yaxrusum xaalo iyo mid ilaalinaya faidaa rafaca marka uu kasoo faidaa rafaca markuu soo tooso sajaduu waa sujuudi doonaan walaaxiquhu waana waa ka tegi doonaan whaaliu ka saddexaadna an yakuuna waa inuu noqdo fi shi fi shidat alkhawf cabsi darnaanteed waa ina jirto wailtixaami alxarb iyo dagaalku isdhex galay fayusallii waa tukan doonaa kayfa amkanahu sidii u suurtagal noqota raajilan isaga oo lugaynaya aw raakiban ama isagoo wax fushan mustaqbila alqiblati qiblada isagoo qaabilsan wagayra mustaqbilin laha isagoo aan qaabilsan intaba yani kayfiyaddii ugu suurtagal noqota wuu tukanaya weyaan xaaladda saddexaad labada xaalood midnaba maaha oo dagaalkii baa bilowday waa la isdhexgalay marka iltixaamka qitaalka waxa weyaan markuu dagaalku bilowda la isdhexgala wey ee seefta la iswadaarsanay kaa weyaan markaa salaaddin waqtigeeduu soo galay dib miyuu dhigaya maya dib ha u dhigi tuko laakiin say kugu suuragal tahay tuko haddaad qiblada ujeedin iyo haddaanad ujeedin labada isku mid weeyaan mustaqbila alqiblati waayra mustaqbilin lahaa markaa imika shardigii qibladu u dhacaya meeshuu ka baxaya isagoo oo socda isagoo wax fuushan iminkana isagoo dhufaysi ku jira ya oo jiifa ayaa u tukani marka mar hadday salaada soo gashay si alla say ugu suurtagal noqoto ayuu ugu tukanaya rukuucdii sujuuddana uu ishaaraya madaxuu ka ishaaraya ilan ma rukuuci karayo dagaalki waa socda len mina sujuudi karayo madaxuu ka tilmaamaya ma garata haddii xataa noqoto isagoo inuu inuu ordo isagoo ordayu tukanaya taasi waa mid waxaa la mid a ah iyaduna qofku markuu cadow ka baxsanayo ama bahal ka cararay libaax iyo wax lamida ka cararay markaasoo qibladii kasii jeeda soo jeesa la odhan maayo inuu baxsanayaabe isagoo kasii jeedu tukan doona isagoo socdoo ordayana waa tukan doona rukuucii sujuudana madaxu ka ishaari doonaa hadduu cado ka baxsanayo iyo hadduu bahal ka baxsanayo labada iyaduna waa lamid wthaalidka saddexaad an yakuuna inuu noqdo weeye fii shidati alkhawfi khawfka darnaantiisa dhexdeeda waa inuu noqdo waltixaami lxarbi iyo dagaalkiisa dhexgelitaankiisa fa yusalli waa tukan doona qofkii kayfa amkanahu siday ugu suuragal noqotaba sida usuur sida ugu suurta gashaa sida u suurtagal ugu noqota ayuu tukan doonaa raajilan isagoo lugeynaya aw raakiban ama isagoo fuushan mustaqbila alqiblata dad ka xaalayn karta raajilan xaalow yahay mid markaa lugeynaya aw raakiban ama mid wax fuushan mustaqbila alqiblati qiblada mid waag halkaana waxa inooga dhamaaday salaat alkhawf faslun wayaxrumu cala arijaali lubsu lxariiri fasalkan wuxuu kaga warramayaa dharka xidhashadiisa libaaska alaslu fi libaas alxilm asal waxa u ah dharka xalaal ba asal u ah waxa la xidho waxaa asal u ah xalaal ba asal u ah marka dharka la xidhanayo wixii dan waa laga sameeya ka suufka laga sameeyo ka dunta laga sameeyo iyo ka maaragtay dhogor dhogorta kale laga sameeyo waa wada xalaal ilaa sharcigu wixi naga xariirin mooyaane marka waxyaaba sharcigu xarrima waxaa ka mid ah xariirta oo ragga laga xarimay dharka xariirta ah iyo fargalka kaatuunka dahabka ah oo ragga iyo isagana laga xarimay dumarka waa u xalaal dahabka waa u xalaal xariirtuna dumarka waa u xalaal lakiin ragga iyaga waa laga xariirinay wixii laga sameeyey nijaas labadaba waa ka xaaraan dhogor nijaasa baa laga sameeyey sidii ta oo kale ama doofaarka oo kale ayaa laga sameeyey hadii haddii dhacdo marka waxaa nijaasta laga samey de labadaba xaram ka noqonaya ad qofka wuxu noqonaya qof nijaas xidhan buu noqonaya ya qof nijaas xidhan hadde salaadii salaadii qof muslimka tukanayaa salaadii wuu diidaysaa wayaxrumu cala rijaali raggii xaaraan waa ka noqonaya lubsu lxariiri xariirta xidhashadeeda waa ka xaaraan watahatmu bidahabi dahabka oo fargal u ka dhigto wayaxilu lilnisaa dumarka xalaal ayuu noqon doona waqaliilu dahabi dahabkii intiisa yari yadi kaiiru intiisa far fi taxriimi xagga xaaraan xaaraanta sawaaun isku mid weeyaan waida kaana bacdu thawbi marada bar kamid markay tahay ibriisaman ibriis markay tahay waa nooc min alxariir nooc xariirta kamida weyaan waliba nooc fiican weyaan xariirta kamid wa bacduhu barhkiina qutnan dun uu yahay aw kataanan ama kataan uu yahay jaaza lubsu xidhashadiisa waa banaanta maa yakun ilbraysamu ibrisamku xariirtu intaynay noqonin aaliban tabada intaynay noqonin marka inaga tilmaanoo dee xariirtu dharka xariirtii ragga waa ka xaaraam dumarkana waa xalaal marka haddaba dharka xariirta dharka xariirtiihi waxaa loo kala qaadi doonaa xariir khaalis inuu noqdo iyo dhar qaybna ay xariir tahay qaybna ay wax kale laga sameeyey xariirta khaalis iyadu xaaraam yani gibiisoo wada xariir wey isagoo xaaraan iyo in inu wa kale eh, xariir iyo wax kale laga sameeyey sida dun oo kale dun ama udbi ama suuf ayaa la isku daray marka dhinac qaybna waa xariir qaybna waa waa dun oo kale ama waa cudbi baa laga sameeyey qunigaas ama kataan waay marka way isku jirtaa qayb xariira iyo qeybta kale haddii xariirta ay badato qeybta xariirta hadday badan tahay waa xaaraan qeybta xariirta hadday yar tahay dhib male ya markaa hadday badato xariirtu inta xariirta abaa badatay maxay noqonaysaa xaaraan noqonaysa hadday laakiin yaraato wax yar noqoto dhib ma laha maalan in marada lagu qurxiyo oo kale oo meelaha jeebadaha iyo iyo halkan maaragtay baldhanku ku yaalo kale iyo halkan kumka ee lagu xidho kumkaasoo kale iyo haddii meelaha xariir laga dhigo dhib ma laha waa lagu qurxin karaa marada maro rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam oo hariraha laga qurxiyay xarir ba markaa jirtay oo jubbada oo wufuuddu markay u yimaadaan uu xidhan jiray wa cala rijaali raggi xaaraan waxaa ka ah lubsu lxariiri wayaxrumu cala rijaal raggi xaaraan waxaa ka noqonaya lubsu lxariiri xariirta xidhashadeeda watakhatumu bidahabi iyo dahabka xidhashadiisa fargal in laga dhigto dahabka in laga dhigto maxay fargal wayaxilu linisaai dumarka u xalaal wayaxilu linisaai dumarkiina xalaal buu u noqonayaa dahabka iyo xariirtu labaduba wa qaliilu dahabi dahabka intiisa yar iyo wa kaiiruhu intiisa badan fi taxriimi xaaraannimada xaaraannimada sawaaun iskaga mid weeya yani xaaraanta intiisa yar iyo intiisa badani waa isku mid kee weeyaan kaas laakiin ya waa dahabka xariirtana xariirta iyadu waxaynu kala qaybinay soo maaha haye haye haye ha mare aan xariir ahayn ba ku jirta ha waa kan waa kan sheekhu inoo sheegayaba oo saas weyaan waida kaana bacdu thawbi marada qayb kamid markay tahay ibrisaman ibrisamku waa noocun min alxariir qayb xarurta kamid ah weyaan walibana waa xarurta kuwa ugu fiican bu ku jira wa bacduhu barhkiina qutman weeyaan cudbi aw kattaanan ama kataan wey jaaza lubsuhu xidhashiisa waa banaantay maa lam yakun ibriisama intayna xarirtu noqonin aaliban ta badan ta aalibka badan intayna noqonin marka iyadana wixii libaaska intaas ayuu noqonaya waxaa kale iyadana meesha ka baxaysaa dharka dumarku ay gaarka u leeyihiin raggu xidhan maayaan dumarku dharka khaaska u leeyihiin ee dumarka lagu yaqaano ya raggu xidhan maayaan raggu dharkay gaarka u leeyihiin dumarkuna ayaguna xidhan maayaan oo jinsina jinsiga kale shabihi maayo faslu wayalzamu fi lmayiti arbacatu ashyaa halkan wuxuu nooga gelayaa janaazada oo waxa weeyaan qofku marku dhinto waxyaabihii u waajibayey afar shay baa u waajiba in la meedho in la kanfo in lagu tukado in la aaso salaada culimadu qb qeybtan salaada ayay janaasada raaciyeen iyo axkaamteeda baabka salaada lagu daraa isagana lagu soo khatimaa sababtan waxa weeyaan jaanibka ugu weyn axkaamta uu leeyahay janaasadu ay leedahay jaanibka ugu weyn waa salaada weeyaan oo de salaad baa salaadda lagu tukanaya qofkii muslimka ahaa marka maadaama oo salaadii janaasadii salaada lagu tukanayo ah, qofkii dhintay lagu tukanayo jaanibka ugu weyn ay tahay saasaa loo soo raaciyay wayalzamu fi lmayiti ay bisababihi sababtiisa waxaa ku laazimaya ku waajibaya meydka arbacatu ashyaa afar shay baa waajib ku noqonaya sababta meydka asluhu meedhitaankiisa kow wa in la kanfo wsalaatu calayhi in lagu tukado wa dafnuhu in la aaso afartaa shay ayaa waajibaya fi lmayiti fiid wa sababiya weyaan ay bisabab lmayit ama bisababihi dhimashada iyo meyidka sababtiisa afar shay baa laazim noqonaya bimacnaa waajib noqonaya afar shay baa waajib noqonaya qofku hadduu dhintaba afar shayba waajiba yuu waajib ku noqonaya isagu waa dhintaye dadka nool ee muslimiinta ah ee qofkaa dhintay xaalkiisa og iyo afartaa waajib ku noqonaya aslu meeritaankiisa wa takfinuhu iyo kafankiisa in la kanfo wasalaatu caleyh in lagu tukado wa dafnuhu iyo aasitaankiisa iyo aasitaankiisa afartaas ayaa waajib noqonaya culimada muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin afartuba inay waajib yihiin welibana waajib kifaa'iya maaha fardu cayn maaha fardu kifaaya waay haddaba wuu inoo sheegi doonaa meeritaanka iyo kafanka iyo salaada iyo asitaanka intaba wuu inoo sheegi doonaa waay watnaani laba qolo laa yuqasalaani lama meydho yani laa yuasalaani maydhigoodu waajib noqon maayo weyaan walaa yusala calayhima laguna tukan maayo oo in lagu tukadaana waajib maaha laa yuasalaan la maydi maayo bimacnaa in la maydha waajib maaha walaa yusala calayhima laguna tukan maayo micnaheeduna maxay in lagu tukadaa waajib maaha ilan waxaan idhi qofku markuu dhinto afar shay baa waajib noqonaya in la maydha waa waajib soo ma labadan qolu leey la maydhi maayo micnaheedu waxa weeyaan in la maydho maydhitaan waajiba yani maydhitaanku waajib maha in la meedha waajib noqon yani waajib qofka hadduu ka ku dambaabaya salaadna lagu tukan maayo oo salaad waajib oo lagu tukanaya ma jirto salaad waajib marka laa yuasalaan la maydhi maayo walaa yusallaa calayhim laguna tukan maayo labada qolo labada qolo waa kooye ashahiidu waa ninkii shahiidka ahaa fii macrakati mushrikiina mushrikiinta dagaalkooda ku shahiiday ee ku dhintay wsiqdu wthaani ka labaadna asiqdu dhiciska wey alladii kaasoo lam yastahil aan hadlin saarikan xaalow aan dhawaaqin saarikan xaalow yahay mid dhawaaqayo qaylinaya ya waay labada qole ee aan la meerhaynin ee meerhigooda waajib ahayn aan lagu tukanaynin waxa weeyaan in lagu tukadana waajib aynay ahayn waa shahiidka ashahiidu ya shahiid wax loogu bixiyey ilaahay iyo rasuulkiisa waxay oga markhaati kaceen min ahli iljanna inuu yahay yaa looga markhaati kaca qofka shahiidka waa kee waa qofka ku dhinta fii macrakati lmushrikiin fii macrakati lmushrikiin mushrikiinta dagaalkooda dagaalka lagula jira gaalada ayuu ku dhintay kaa shahiid baa la dhahdaa waa shahiid waay marka shahiid dagaalka gaalada lagula jiraa waa qofka u dagaalamaya litakuuna kalimat ullaahi hiy alculya qofka u dagaalamaya dagaalamaysa kelmadii ilaahay u noqoto mid sareysa ka qabyaalada u dagaalamaya iyo ka u dagaalamaya dhul iyo ka u dagaalamaya inuu wax soo dhaco iyo ka u dagaalamaya inuu dad ka aar goosto waxaasna kuma jiraan litakuuna kalimat اllahi hiy اlculya fahuwa fi sabiili اllah kaasa fi sabiili اllah marka kaas waa waa mid shahiidka isaga la meedhi maayo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadii ku dhintay dagaalkii uxud waa uu markaa waxa weeyaan uu aasay iyagoo dhiigoodii leh waxaana uu sheegay rasuulku sala allahu alayh wasalam axaadiida qaar ka mid a inuu maalinta qiyaamaha soo bixi doono iyadoo dhaawacaasi waxa weeye halkaa lagaga dhuftay seefta waxa weeye dhiigu ka da-ayo allownu lownu dam wariixu riixu almiski midabku waa midabkii dhiigga laakiin urtu waa urta cadarka udgooni miskiga la yhahdo weeyaan marka isaga la maydhi maayo shahiidkii ka waa asiq sidiga waxa hahdaa dhiciska waktigiisii ilmaha yar aan gaadhin weeyaan waktigii uu dhalan lahaa ilmaha aan gaadhin ya ee ka hor dhashay waa dhicis marka waxaan u qaybinaynaa saddex qaybood haddaa doonti labababa ka dhig inuu abuurkiisu dhamaystirmay iyo inuun abuurkiisa dhamaystirmin abuurkiisu hadduu dhamaystirmay laba inaga soo baxay marka isagoo nool inuu dhashay dabeetana uu dhintay iyo isagii oo meyda ah oo bakti inuu dhasho dhasho halkaasoo laba kii hore nouge ee ahaa kii hor kii horna muxuu aha ya isagoo aan dhamaystirnayn dee khilqadiisii abuurkiisu muu dhamaystirnayn ya ma garatay khilqadii suuradii waxa weyaan m ma dhamaystirna abuurkiisi abuurkiisi mu dhamaystirmin isagoo abuurkiisi aanu dhamaystirmin ayaa markaa soo dhashay soo dhacay waa saddex banaan marka abuurkiisu uuna dhamaystirnayn maydhigiisa iyo salaadiisa waajib ma iyo maaragtay aasitaankiisuba mara yar baa laskaga dubi doona waa meel baa laskaga qarin doona ilan waa suuradii bini adamka mabu gaai mabuu ba khilqadiisi ma dhamaystirna soo sax ma adiga maxaa idhi ma kaa adiga midu ka jawaabo aduma haysa adigu shantada hortaada a ninka kaa dama jeeda ya ha maxaan idhi maad joogin xageed tagtay waad maqanayd ya waay soo jeesa hadda waay ha tegin maxaynu nidhi horta guud ahaan maxaynu qaybina marka hore labaynu qaybina soo maha inuu abuurku dhamaystiran yahay iyo inuu abuurku dhamaystiran soo maha abuurku dhamaystiray ma soo qaybinay laba inuu dhasho isagii oo nool iyo inu isagii dhasho isagii oo intaa saddexdaa horta wey ka koowaad sheeg adiga a isagoo aan dhamaystirnayn markaa waxaynu nidhi salaadii iyo maydhitaankii iyo kafankii waxba uma waajibi maraa lagu duubi doonaa waa iska aasi mar yar lagu duubi maxaa soo hadhay ya isagoo dhamaystira soo ma isagoo dhamaystira misaan u laba inuu nool yahay inuu nool yahay maxaa lagu garanaya inuu isagu nool dhashay waxaa lagu garanayaa lam yastahilla saarikhan buu nagu yidhi ya lam yastahil saarikhan waxaa lagu gashaa waxaa lagu gartaa inuu dhasho isagoo ooyaya ama qaylinaya ama dhaqdhaqaaqba le dhaqdhaqaaq hadduu doon qaylininba dhaqdhaqaaq buu laakiin leey oo la arkaya markaa inuu dhaqdhaqaaqayo kabacdina waa dhintay waxa u waajibaya qofkuun waxa u waajibay afartii bay u waajibayaan marka meedhitaankii kafankii salaadii aasitaankii mar hadduu isagoo nool ba dhashay afartiba uwaajibaya afartiba way uwaajibaya maxaa soo haay isagoo oo meyido dhashay isagoo aan noolayn soo ma saddex baa uwaajiba afartuba afartu waad ka rabtaa salaadu ka reeb saddexda kale waajibaya waxaad ka reebtaa uun ya salaada ka reeb saddexda kale way uwaajibayaan haya adiga saddexdaa sheeg saddexda har sheeg a waay waay sax wey sax weeya salaadda marka laga reebo intaa saddexdaa kale ay waajibay waaba intaaba siqdiga haddaa lagu weydiiyo su-aal lagaa weydiiyo saas ma oran doonta hadduu hadduu isagoo nool dhashay ha la meedho ha la kanfo ha lagu tukado ha la caaso isagoo aan noolan baktiyabu dhashay abuurkiisuna waa dhamaystiran yahay salaadda mooyaane saddexda kale ayaa u waajibaya ya wasiqdu ladii dhiciskii lam yastahil aan dhawaaqin saarikan xaalow yahay mid qaylinaya wayuasalu mayitu meydka waa la meyr doonaa witran witri baa la meyr doonaa wayakuunu wuxuu ahaan doonaa fii wali uslihi meydhgiisa ugu horreeya waxaa ahaan doona dhexdiisa sidru gob ahaan doona wa fii aakhirihi aakhirkiisa dhexdiisana waxaa ahaan doonaa shay-un min kaafuur wax yaroo kaafuura wayukafanu waa la kanfi doonaa fi alaaati ahwaabin saddex margood baa lagu kanfi doonaa biidon cala laysa fiiha dhexdeeda aanu ahayn qamiisun qamiisi walaa cimaamatu cimaamaduna inay ahayn halkan wuxu naga tilmaa markaa maydhitaankii miidka waxa la maydhaya witran horta waxaynu kala qaadanaa maydhitaanka laba inta ugu yar ee waajibku ku dhacay iyo akmalka labadaas loo qaybinaya inta ugu yar ee waajibku ku dhacaa waa maydka jirhkiisa oo dhan oo biyaha la gaadhsiiyo jirhkiisa oo dhan oo biyaha la gaadhsiiyo ayuu waajibka ku dhacaya akmalkuna muxuu noqonaya akmalku waa sidii xadiidka rasuul ku yaalla sala allahu alayh waali wasalam qofka marka hore wixii afkiisa iyo sankiisa iyo xagga dambe iyo xagga hore wixii ka soo baxay oo dhan baa laga nadiifin doonaa marka laga la nadiifiyo ayaa waxa weeyaan xubnihii weysidii ay mari jirtay baa la meydhi doonaa lagu horreysiin doonaa marka la la loo weyseysiiyo dhinaca bidig baa loo meydhi doonaa haddana dhinaca midig baa la meydhi doonaa haddana jirka o dhan baa la wada meydhi doonaa kaasi waa meydhi mid baa ku dhamaaday saddex baa marka caynkaa la samta mar labaad intaas kalea lagu celini mar saddexaad intaasa lagu celini culimada qaar mid waxay yidhahdeen waxaa wanaagsan qofku markuu dhinto ya ee horeysa in calooshiisa hay culus la saaro berg hore seefta cuslaan jirta seef hala saaro sababto waxa weyaan sin caloosha usoo usoo kor aynu usoo noqonin ya ila xubnihii dhan way wada shaqeynayay oo dhan way wada istaagni laen deetna qofku faaxi karaa marka waxba la saaray waxaa la saaray culusi wixii istaagi lahaa xagga dambe kasoo saaraya ama xaggan hor kasoo baxaya afka dabeetna waa loo nadiifin waliba qofka meedhaya waa inuu calooshiisa riixaa intuu soo yartiiriyo gacanta bidix ku qabto ayuu calooshiisu gacanta xoog ugu masixi si wixii ku jira ay usoo dhaafaan aynu wax damba uga imanin markaas wixii ku jira caloosha kasoo wada baxaan afkiisa iyo sankiisa iyo dabada iyo meelaha wixii kasoo baxay oo dhan buu si fiican u nadiifin doona soo gacantana gashanayaa golofiska markuu nadiifiyo ayuu u weysaysiinaya xubnihii weysadu ay mari jirtay jirhkiisa ayuu biyaha marinaya kabacdi dhinaca midig buu meedhay oo soo qaabilay haddana dhinaca damb xagga dambe oo midigtaabuu maydhay haddana dhinaca bidix ee soo qaabilsan buu maydhay haddana xagga dambe bidixdu maydhay jidhkao dhan haddana biyaho dhan ku wada shubi doonaa uu wada gaadhsin doonaa kaase mayri buu noqonaya mar buu noqonayaa mar labaadoo intaasnu ku celini mar saddexaad intaasnu ku celini saddexdaa jeer markuu dhammaystiro ayaa la kanfaya laakiin biyaha waxaa lagu dari doonaa sidri gob marka ugu horeysa gobka jidhka wuu nadiifiyaa nadiifiya hadda gobka la waayo saabuuno kale dhib male gobku waa qasil weeyaan caleynta gobka loo jeeda caleynta gobka qasil baa la dhahdaa waa kaas weeyaan maadhiga ugu dambeyn biyaha waxa loogu dari doonaa kaafuur in yaroo kaafuuro udga ayaa loo marinaya udgoon leh ka maadhiga ugu dhamaystirana waa kaas wayuasalu lmayitu mayidka waa la mari doonaa witran aniga saddex baan ka dhigna soo mahayn wykunu fi wali uslihi meydhgiisa ugu horey waa ahaandoona sidrun ba ahaan doona gob wa fi aakhirihina shayun min kaafuur in yaroo kaafuura wayukafanu fi alaati ahwaabin saddex marood ba lagu kanfi doona biidun cadcad laysa fiiha qamiisun walaa cimaamata halkaana kafankii waa noga sheegay kafanka intee ugu yar iyadan inta ugu yar waxa waa maro asturaysa jidhkiiso dhan maro jidhkiiso dhan asturaysa hal maro oo jidhko dhan asturaysa ayuu waajib ku dhacaya inta ugu yar inta ugu fiicanna waa saddex amiis cimaamadna kuma jiraan cimaamadna loo xidhi maayo amiisna loo xidhi maayo wayukabiru caleyhi arbaca takbiiraatin afar takbiiradood ayaa korkiisa lagu kibaaran doonaa wayukabiru calayhi korkiisa wuxuu ku kibaaran doonaa arbaca takbiiraatin tan waa salaadii marka afar takbiiradood iyo allahu akbar ya wayukabiru waa kibaarani caleyhi iyo cala lmayiti arbaca takbiiraatin waa salaadii oo afar takbiirood bu ihan doon yuu la iman doonaa markaa salaada janaazadu afarta kibrood bay leedahay rukuucna male sujuudna male yaqra'u lfaatixata faatixada ayuu aqriyay bacda luulaa takbiirta hore dabadeed wayusalli cala nabiyi nebigu ku salli doona sala allahu alayhi waaalih wasalam bacda aaniyati ta labaad dabadeed wayadcuu lilmayiti meydku u ducayn doonaa bacda aaliati ta saddexaad dabadeed wadagaransooma takbiirta kooa dabaed maa la aatixada ducaa istiftaax male wayusali cala nabiyi sala allah ala slm bacda aaniyati talabaad dabadeedna nebigu ku sali doonaa calayhi salaatu wasalaam wayadcuu lilmayit meyd kuu ducayn doonaa bacda aaliati takbiirta saddexaad dabadeed fayaquul wuxu ohan doonaa marka ducadu waa iska jecson dul marna insha allah allaahuma hada cabduka wabna cabdayka kole ducadan waxaad ku arki doonteen kitaabka buluuqa ayaa kollay qori doona axaadiida marka qeyb kamid a halkan waa ku jirtaa adciyadan imaamu shaafici baa u arkay marta inay wanaagsan tahay sidaa daraaddeed iyo culimadu u tilmaameen laakiin kuwa nusuusta kusoo aroortay waxa weeyaan waxaad ku arki doontiin axaadiida kitaabka xadiidka qaala allahuma waa ohan fayaqul wuxu ohan doonaa allahuma hada cabduka allahuma ilaahayow haadaa kani cabduka waa addoonkaagii wey waa bnu cabdayka labadaadii addoon inankoodii wey marka markuu nin yahay wy markay gabar tahayna haadihi amatuka ya tani waa addoontaadii weyaan wa bintu cabdayka labadaadii addoon inantoodii wey kharaja min rawxi dunya waay kharaja waa ka baxay min rawxi dunya adduunyadan naciimkeedii iyo wanaaggeediibu ka baxay marka rawx waxaa dhahdaa alriix allayina dabadha dabasha jilcsana qofku ku raxayso mid arki weeyaan marka waxaa logala jeedaa uun adduunyadan wanaaggeedii naciimkeedii waa ka timi kharaja waa ka baxay min rawxi dunya adduunyada naciimkeedii iyo wasaacataha balaarhkeediiba waa ka baxay adduunyadan naciimkeedii iyo urteedii wanaagsanayd waa ka tegay iyo wasaacatiha balaarhkeedii ay balaa waa ka baxay wa maxbuubuhu dadkii uu jeclaayo waa axibaauhu wa maxbuubuhu waa kuwuu jeclaa iyo kuwii isaga jeclaaba fiihaa ay fi dunya addunya dhexda ay ahaadeen waay kuwuu jeclaa uu ka tegey iyagana kuwi kuwii isagu uu jeclaa iyo kuwii isaga jeclaaba labadaba wa maxbuubuhu iyo wa axibaauhu axibadaba kuwi isaga markaa jeclaa wey fiihaa ay fi dunya addunyada dhexda ay markaasi ku hadheen kaga tegey ila ulmati qabri qabriga mugdigiis ayuu baxay iyo wamaa huwa isagu wuxuu yahay laaqiihi mid halka kula kulmaya qabriga ya marka wuxuu ka tegay adduunyadii qabriga mugdigiisiibuu baxay wey ilaa ulmati qabri qabriga mugdigiisa ayuu baxay iyo wamaa shay huwa isagu laaqiihi halkaaba kula kulmayo wuxuu kula la kulmayo ayuu baxay oo qabriga hawlkiisi dhibaatadiisii ah kaana waxuu ahaa addoonkani yashhadu an laa ilaaha ilaa anta ila xaq lagu cabudoona jira adiga mooyaane ayaa qirayay waxdaga keda laa shariika laka wa ana muxamadan muxamedna cabduka warasuuluka addoonkaaga rasuulkaaga inuu yahay ayaa qirayy sida nooga muuqata weyaan aahirka wa anta aclamu bihi mina adaana nooga aqoon badan wa anta aclamu bihi mina adiga ayaana nooga aqoon badanoo anagu daahirkiisana xukumayna wuxuu ahaa un inuu laa ilaha illa allah muxamedun rasul lah qiray allahuma ilaahayow inahu nazla bika addoonkani aduu kugu soo degay yani martibu kuu yahay weyaan wa anta adiguna khayru manzuulin bihi mid lagu dego kogu fiican baad kogu khayr badan ayaa tahay cid la martiyo yani waa dayfka markaa nuuulka qofku qofku markusoo dego waa qofka martida weyaan inahu nazla bika aduu kugu soo dego marti kuu yahay wa anta khayru manzuulin bihi mid markaasi lagu soo dego lamartiyaanka ugu khayr badan baati wa asbaxa waxuu ahaaday addoonkani faqiiran mid u baahan ilaa raxmatika xariistaad mid u baahan buu ahaaday wa anta adiguna haniyun can cadaabihi cadaabkiisa mid ka haniya baa tahayoo aan u baahnayn wa anta haniyun can cadaabihi cadaabkiisa ilah hani baad ka tahy ooma baahna waqad jinaaka waa kuu nimid ama waqad jinaaka qasadnaaka waa kuu soo qastini raaqibin xaala aanu nahay raaqibina ilayka qaar xaggaaga usoo jihaystay xaalo aanu nahay oo doonaya ixsaankaada waqad ji'naaka waa kusoo qasdinay raaqibiina xaalo aanu nahay qaar markaasi xaggaaga usoo jihaystay oo doonaya ixsaankaaga iyo wanaagaaga oo shufacaaa lahu u marhaat u ergeynaya shufaada ergada weya shufacaaa lahu u ergeynaya allaahuma ilaahayow in kaana muxsinan hadduu addoonkani yahay mid wanaagsan muxsina oo wanaag sameeye hadduu yahay fid fii isaanihi wanaagiisa ilahu iyaadi fazid fii ixsaanihi wanaagiisa ilahu ziyaadi wain kaana musiian hadduu yimid xumaan sameeyeyna fatajaawas canhu ilahu ka dhaaf hadduu umaan sameeyey ilahu ka dhaaf walaqihi ilaahu la kulansii biraxmatika ay bisababi raxmatika naxariistaada sababteed waxaad kula kulansiisaa ridaaka raali ahaanshaha kula kulansii waqihi ilahu ka dheere fitnat alqabri qabriga fitnadiisa ilahu ka dheere iyo wa cadaabahu cadaabkiisaba ilahu ka dheere wafsax lahu fii qabrihi ilaah qabrigiisa u ballaai qabrigiisa ilaah u ballaari wajaaf larda can jambayhi dhal dhulkana labadiisa dhinac ilaah uga fogee ilah kor u qaadi walaqihi ilah lu kulansii biraxmatika naxariistaada sababteed waxaad kula kulansiisaa almna min cadaabika cadaabkaaguna ka nabadgalo almna min cadaabika walaqii biraxmatika naxariistaada sababteed ilah kula kulansii almna min cadaabika cadaabkaaga inuu ka nabadgalo xataa tabcahu ilaa soo saartid aaminan isagoo aamina ilaa jannatika jannada xaggeeda aad u soo saartid biraxmatika ya arxam araaximiin ducadaas markaasi aqriya doon wayaquul wuxu odhan doona fi raabicati allahuma laa taxrimna ajrahu ragcadda mxuu ahaa takbiirta ugu dambaysa allahuma laa taxrimna ajrahu ilahu ajrigiisa ha naga xarimin afartii shay waxaa inoo hadhay aasitaanka halkaasaan ka bilaabi doonaa wsala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacala